bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala wاnnaadibu waa zaydaa waa amiira اlmu'miniina waa ra'saa walaka ilxaaqu اlhaa'i waqfa ilى aakhirih musanifka inta wuxuu ka galayaa wax la yihahdo baabu nudba asiga hadda wuxuu ka yiriyay baabu annaadibu macnaha uu ka cabiray laakiin ka baab ahaan markii la yidhaahdo nud baa la yidhaahdaa nudbada fii mujmaliha waxa weeyaan calaacal ay ku dhowdahay laakiin alfaada loo istikdaamayo iyo sida qofku uu isticmaalayo way kala duwan tahay qofna calaacal maxdi bay u tahay qofna waxay u tahay bimacnaa waxaa weeyaan idhaar ataxasur yani qofkii maxaan ku irahdaa murugti ou muujiyo marka nudba waxaa la yidhaha siduu musanifka noo sheegi doono almunaada almutafajacu calayh midka oo loo naadinayo loona xanuunsanayo aw ilmutawajicu minhu mutafajacu calayhi midka looga loo argagaxsan yahay aw ilmutawajicu minhu midka ee laga xanuunsanayo labadaas midkooda loo isticmaala marka wuxuu leeyahay wanaadibu wa yaquulu naadibu ninkii calaa calay wuxuu leeyahay waa zaydaa ninaa ka dhintay markaasuu madaxa gacanta intuu saarta saartou leeyahay waa zaydaa waa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkeediiyow waa ra'saa madaxaygiyow tan hore waa zaydaa waa amiir almu'miniin waa qof oo macnaha waxa weeyaan loo argagaxayo oo dhib intuu ku dhacay ama dhintay adiga aad macnaha waxa weeyaan faajica kugu noqotay waa ra'saana waxa weyaan aw ilmutawajici minhu nabigaa isticmaalay calayhi salaatu wasalaam caaisha markii intay xanuunsatay markaasaa wuxuu iri haddii aad xanuunsatid oo anoon oo maxaan ku idhaahdaa nool aad dhimatid oon markaa inta lagu dhaqo aan kuugu dukado maxaa kaa maqan buu nabiga caleyh salaatu salaam ku yiri markaasay tiri waxaan waxaan u arkaa bay tiri adigoo doonaysa gurigeyga inaad naag kale keensatid oo aad ku guurgashid aad doonaysaa meel kale ay ka fikirta markaasuu nebiga asigana wuxuu iri waa ra'saa ana madaxa maantay xanuunay marka waa jiradii markaa uu ku dhiman lahay baa ku bilaabatay nabiga caleyh salaatu wasalaam caaishana way ka badbaaday marka walaka waxaad leedahay maxalu shaahidka intaas wa ilxaaqu lhaai hada in la haleeshiyo waqfan fi xaalati lwaqfi hadda waa zaydaa waa amiira almuminiina markuu yidhi lafdi ahaan wuxuu kugu sheegay isimka manduubka ah inuu aakhirka ka wato alif taasaa asal ah marka munaadaha waxa loogaga eh, kaga bedelan yahay ee baab gooni loogu sheegay waa isimkii oo mufrad calam ah ama mudaafkii oo inuu wax ku dhamaado la rabay oo aakhirkiisa alif la gelinayo aliftaas waa markaa alifu nudba waxa loola jeedo markaas haddana waxaa sii dheeraad ah buu ku yiri walaka ilxaaqu lhaai hada in la haleeshiye baad leedahay waqfan fii xaalati alwaqfi oo tiraa waa zaydaah waa amiira almu'miniina ah inaad tirahdid markaasuu leeya shaarixa waa kana wuxuu ku yidhi almanduubu huwa almunaadaa baa la yidhaahdaa almutafajacu calayhi macnaha maxaan ku irahdaa mutafajic min alfaajica waxa weeyaan midka loo xanuunsanayo aw ilmutawajicu minhu midka laga xanuunsanayo faajica waxaa la yihahdaa musiibo oo kale waay faalawalu midka horo oo mutafajacu calayhi ka qowli shaaciri weeyaan yarthi asoo u geeraaray cumar bni cabdilcaziiz radia allahu canhu wa axad اlkhulafaaءi اraashidiin o khaamisu khulafaaءi اraashidiina wa in kaana min bani umaya ha ka mid ahaada laakiin khulafaa raashidiinku ku jira markaasuu wuxuu iri xumilta amra cadiima faاstabarta lahu wa qumta fiihi biamri اllaahi yaa cumara yani cumar bn cabdilcaziiz wanaagyaalkiisa wuxuu ku mutay waxaa ugu muuqdanay dadkii asiga ka horeeyey khulafaa bani umaya oo markii dambe haddee waxa weeyaan waxeeda iska noqotay boqortooyo iyo ummadii in maxaan ku yidhaha la afduubo oo xoog waxooda looga qaato oo ninkii madaxnimada iyo hamigeshana la baabi'iyo sidaas iyadoo xaalada ay ku socoto iyou intuu yimidba oo xataa caliyu bni abi taalib iyo ansaartiisa manaabirta laga lacnadayo yaa cumar bni cabdilcasiis intuu yimid oo wixii oo dhan uu baabi'iyey iyo cadligii iyo walaalnimadii iyo ummaddii siday ahayd oo dhan uu soo celiyey marka waxyaalaha lagu amaanay bay ka mid tahay markaasuu uhi xumilta waxaa lagugu ximbaaray amran cadiiman amar weyn oo khilaafadii ummaddii mas-uuliyadoodii fastabarta lahu waad u sabartay wa qumta fiihi waad isu istaagto biamri illaahi ilaahay amarkiisa yaad sidii ahay aad ku fulisay yaa cumaraa hadda fiir yaa cumaru hadduu munaada ahaan laha yaa cumaru yaa ibraahiimu yaa yuusufu yaa la dhihi lahay aliftaas marka gadaa laguga daray waxay calaamo u tahay waana munaada nin loo xanuunsanaya inay tahay markuu dhintay waay macnaha waxa weeyaan yaa cumara ninkaasaa aan murug ii haysaa oo kale adoo yihi ay lamid tahay marka yaa cumaradaasaa loo jeeda marka kaas waxa weeyaan almutafajacu calayhi nin aad macnaha oo musiibadiisa ay ku xanuujinayso oo asiga dhibka ku dhacay midka kale aw mutamajicu aw almutawajacu minhudin wathaani ka qowli lmutanabi weeyaano waa xara qalbaahu miman qalbuhu shabimun waman bijismi waxaali cindahu cadamun cindahu saqamun saqamun an cadamun aan aqooni jirnay ma garanay nusqadan markaasuu iri mutanabi dabcan waxaa weeyaan Eh, bani eh, waxaa weyaan alcabaas maxaan ku irahdaa eh, khulafaa alcabaasiyiin shucaradoodu kamid yahay saddex boqol iyo dheeraad buu dhintay marka hadda ma aha shicirkiisa liithbaati qaacida ma noqon karo liannahu laa yustashhadu bihi laakiin waxaa loo sheegayaa luqadii isticmaalaadkeedii la yaqiinay inuu isticmaalay oo dadkii hore ku raacay intaas unbaa loo soo daliishtay mooye ee ma aha in ka qaacida ahaan loo qaadanayo markaasuu uri waa xara qalbaahu qalbigayga yani gubnaashadiisow yani qalbiga oo asiga qalbigayga waa i gubanaa buu leeyahay miman aan ka gubanayo qalbuhu asiga qalbigiisa shabimun ou iska qabow yahay iyo waman shaksi cadamun ah ama saqamun jiran bijismi iyo waman aniga shaqsi cadamun uu yahay mid siman bijismi aniga jismigayga xaali aniga xaalkayga cindahu ayib marka wuxuu leeyahay waxaan aada ula yaabaya anigana xaalka aan ku suganahay yacni qalbigayga wuu gubanaya cidda kale oo ani ila joogtana qalbigeeda waa iska qabowdahay xaalka jismigeyga iyo xaalkaygana waa u siman yihiin agtiisa marka wuxuu u jeedaa maxalu shaahidka waxa weeyaan waa xara qalbaahu waadaasa waaw nudba la yidhaahdaa eh, munaadihii aakhirkiisa waa xaraqa albaa horta qalbigiisa macnaha wuu ka xanuunsanayaa mutawajicu minhu mithaal u tahay aakhrigiisa alif baa la geliyo waa xara qalbii bay ahayd qalbaa uu yidhi aliftii uguma dhaafina ha buu gadaal ka geliyey marka waa xaraqalbaahwaa xaraqa albaahu qalbigayga kuleylkiisiyow minman aan ka kululahay qalbuhu asiga qalbigiisa shabimun ou yahay mid qabow iyo waman aan aan u kululahay shaksi bijismi aniga jismigayga iyo waxaali aniga xaalkayga cindow asiga saqamun ay ka jiran yihiin ninka aan u kululahay oo aan u murgoonsanahay asigana waxawaa si xunuu iga aaminsan yahay oo nin jiran oo dan kale iyo qalbigayga wax kale ka rumaysan uu aaminsan yahay marka mantaas waxay ku cadfan tahay waa xara qalbaahu bijismi waa khabr mqadam khabarkii xaalina waa ku cadfan tahay saqamuna waa waxa weeyaan mubtada muahar marka waa xara qalbaahu qalbigayga kuleylkiisiyo minman aan u kululahay qalbuhu qalbigiisa shabimun iska yahay qalbigiisi macnaha yuu ka xanuunsanaya oo qofan astaahilin in loo murugoodo yuu qalbigayga u murugaysan yahay buuri iyo waman shaksi baan u kululahay qalbigayga oo bijismi aniga jismigayga ama saqamun aan ahay mid jiran saqamun jira bijismi ay ku jirto iyo waxaali aniga xaalkayga cindahu nin iga aaminsan nin fasaadu lictiqaadi fii si xun inanka aaminsanahay oo asiga i haystaa anna asigayaan u gubanayaa oo aan u murugaysanahay marka laba iskeeni karta ma aha saasuu ujeeda walaa yustacmalu fiihi manduubka looma isticmaalo Eh, min xuruufi nidaa min xuruufi nidaa looma isticmaalo macruufi nidaa uu ii qoray min xuruufi nidaa looma isticmaalo ilaa xarfaani maahin xarafka koobaad waa a loo isticmaala wahiya alghaalibatu calayhi midda u badan asiga waay waalmukhtasatu bihi midda ku gaarka ah waay wayaana waa loo isticmaalaa wadaalika idaa lam yaltabis hadduusan ku darsamin weeyaan bilmunaada almaxdi munaadaha cad munaadihii caadiga ahay haddaysan ku darsamin yaana waa loo isticmaali karaa oo munaadaha kale see looga bixinayaa haddii alif gadaal kaga jirto ama aliftii ha lagu sii xariiriyo inuu manduub yaha uu ku cad yahay laakiin iyadoo oo labadii laga gooyo yaa looma isticmaali karo markaasuu wuxuu ku yiri wa xukmuu xukmu lmunaada wa xukmuhu xukmu lmunaadaa munaadaa yuu la xugum yahay fa taquulu waxaad leedahay waa zaydu bidami fiiri hadda waa kaas isagoo oo sidiisa laga dhigay markaanoo kale looma isticmaali kara ya haddii yaa zaydu aad tirahdid nin oo loo yeera oo munaada caadi ah iyo cid loo xanuunsanayo oo loo calacalaya isku mid noqonay marka sidaas awgeed baa yaanan hadda tan oo kale ya aan loo isticmaali karin liannahu laa yu'man an yaltabisa bilmunaada almaxd fataquulu ya waa zaydu bidami wa yaa cabdallaahi binasbi oo marka kan horena waxaa damo loogu eh, loo saaray liannahu waa mufrad calam ah oo mabni buu ahay munaada markuu joogay asna asoo loo calacalaya waa lamid waa cabdallaahina waa la nasbiyey liannahu waxaa weeyaan munaada mudaaf ah you la xugum yahay oo la nasbi jiray walaka waxaad leedahay an tulxiqa aakhirahu alifan alif inaad gadaalka ka geli sidaad leedahay oo tirahdid fataquulu yaa zayda waa camraa a tira walaka waxaad hadana leedahay ilxaaqu lhaai haada inaad ku haleeshiisidood ku dartid fi waqfi oo fa fataquulu aad tirahdid fataquulu aad tiraa waa zaydaa waa camraah labadaasba waa leedahay fain wasalta hadaadan ku istaagin laakiin aada xariirisid xadaftaha waad goynaysaa ilaa fi daruurati daruuro inay jirta mahayne oo fa yajuusu ithbaatuhaa yaa banaan kamaa taqadama fi beyti mutanabi oo waa xara qalbaahu minman qalbuhu shabimun uu yiri qalbaa ayuu alifkii ha kadib mariyey asoona waqfi aheen oo shicirkiina uu xariiro lidaruurati shicri buu yiri wayajuusu xiinaidin waxaa banaan dabuhaa in la gooyo tashbiihan bihaai damiir haai damiir aydoo lagu shabahayo in la godaa banaanoo waa xaraqa albaahu la yidhaahdo wa kasruhaabaa banaan calaa asli iltiqaai saakinayni iltiqaau saakinayn sida looga badbaadina jira asalkeeda yaa yaa in loo hoos mariyo oo waa xaraqa qalbaahi in la yidhaahdo liannahu qalbaah aliftii waa reeban tahay hadaana waa haa u aydana waa reeban tahay marka in laga badbaado khuruujan min iltiqaai saaqireyn yaa waa zaydaahi a banaan in la yidhahdo maxaa loo hoos dhiga hadii lagu yidhaahdo alifta ka horaa reeban aydana waa reeban tahay khuruujan min iltiqaai saakinayn yaa banaan markaasuu yiri wa qowlii wanaadibu aan iri macnaahu waxaan kala jeeda wayaquulu naadibu markuu matnigii uu bilaabay yo wanaadibu nagu bilaabay marka wa wanaadibu macnaheedii marka ma mubtada oo khabarkiisa maqan yahay miya mase waa faacil uu ficilkiisa maqan yahay mase wax kalaa lagu goday marka ma la lakala aqoonin markaasuu ku leeyahay wanaadibu markaan matniga iri min baabi alikhtisaar waa faacilu lificlin maxduuf saas u ujeeda ayib wاlmafcuul اlmuطlaqu wa huwa almasdaru اlfadlaة اlmusalatu calayhi min lafdihi ka darabtu zayda aw min macnaahu ka qacadtu juluusa ilى aakhirihi maadaama mafaaciil aan ku jirnay mafcuulu bihi aan ka soo baxnay hadeertaan waxa aan maanta dhan soo akhrinaynay oo munaadihi ha noqdo mustaqaadkii ha noqdo manduubkii ha noqdo tarkhiimkii ha noqdo tawaabicidiiso munaadihi munaadana waxaan soo niri waa juz min almafcuuli bihi yaan soo niri inta mafcuulkii labaad yuu noogaga hadlaya markaasuu iri wاlmafcuulu اlmuطlaqu yaa kamid e mafaaciishi almafcuulu bihi weeyaan mataan soo niri wاlmafaacilu khamsat almafcuulu bihi wاlmafcuulu اlmuطlaq waa isku cadfan yihiin wa huwa mafcuulu muطlaqne almasdaru weeyaan alfadlatu dheeraad eh almusalatu calayhi lagu saliday min min lafdihi ficil oo asaga lafdiga ka wadaagsado ka darabtu zaydan ee ka darabtu darban dheh darbanti waa mafcuulu muطlaq waxaa nasbistayna waa ficilku lafdi ahoo darabtudaas ah aw min macnaahu ficil macnihiisa ee lagu saliday ka qacadtu juluusan qucuud iyo juluus isku macno wa laakiin lafdigay ku kala duwan yihiin waa isku macno ayib marka hadda waxaad fahamtaa horta almasdaru alfadlatu markuu yidhi masdar iyo mafcuulu mudlaq maxaa u dhaxeeya tii buu kaaga jawaabo wuxuu ku yidhi mafcuulu mudlaq haddaad maqasho waa masdar horta laakiin wuxuu dheeraad ku yahay inuu fadlo yahay haddaa tirahda hadda darbi darbun shadiid garaacitaankayga waa adagi haddaa tirahda darbidaas masdar waay laakiin iyadoo masdar fadlo miya mase waa cumdo cumdo waayo liannahu darbiidi mubtada waayo marka mafcuulu mudlaq masdar wuxuu kaga duwan yahay markuu fadlo yahay oo dheeraad ousan mubtadihii khabarka mid ahayn faacilna ousan ahayn marka waa inuu fadlo noqdaa haddana mansuub uu yahay marka masdarkii hadduu mansuub noqdo mafcuulu mudlaq waay hadduu masdarkii marfuuc yahay ama majruur ou yahay masdara le mafcuulu mudlaq lama dhahay labadaas si fiican u kala fahm marka almasdaru alfadlatu waa shay dheeraad ah, almusalad calayhi lagu saliday min lafdihi bimacnaa saara mansuuban bihi marka hadda fiiri darabtu darban darban masdar waa tahay mafcuulu mudlaqna waa tahay idan almasdar walmafcuulu mudlaq yajtamicaani fi xaalin wa yaftariqaani fi axwaalin yajtamicaani ida kaana almasdaru mansuuban darabtu darban waqacadtu juluusan masdar wa juluusan taas maadaama uu dheeraadna yahay mansuubna uu yahay haddana mafcuulu mudlaq ou noqday waxay ku kala tagaan haddii masdarkii haddaad tiraahdid aalamanii darbuka garaacitaankaada i xanuuniyey darbukaad masdar waa tahay laakiin mafcuulu mudlaq ma ah leesh liannaha laysat mansuuba oo hadda aalamanii darbu faacil uu noqday waa masdar laakiin mafcuulu mudlaq ma ah markaasuu yihi musanifku waqad yanuubu canhu gayruhu waxaa dhici karta buu ku yiri inuu naaib ka noqdo mafcuulu mutlaqi gayruhu ka qowlika oo tiri darabtuhu sawtan darabtuhu sawtan waxa weeyaan idaa naaba can ilmafcuuli mutlaq aalatuhu meeshii laga rabay darabtuhu darban darbigii oo mafcuulu mutlaq ahaa la gooy aaladii mafcuulu mudlaq lagu sameyn lahay oo sawtki ah ayaa la keenay marka sawtantaas mafcuulu mudlaq ma aha liannaha masdar ma aha oo aalo waay waa garbaash marka laakin icraabtiisii aan la siiyey liannahu waxa weeyaan lianna darba laa yaqacu ila bisawt fi laglab saasaa loo jeeda darabtuhu sawtan marka sawtan mafcuulu muطlaq mansuub aad leedahay laakiin xaqiiqadeedii waa naaib can mafcuul muطlaq liannaha masdariya ma haysato waxaa lamid eh fajliduuhum thamaaniina jaldatan yanuubu can اlmasdari cadaduhu fiiri fajliduuhum garaaca jaldatan hiya thamaanuuna yay ahayd jaldatan oo masdarkii ah yaa in la gooyey yaa cadadkii ilan qofka markii la garaacay tira unbaa la garaac hal miya ma laba miya ma saddex miya marka inta jaldadii la gooya yaa thamaaniintii la keenay marka thamaaniin mafcuulu mutlaq mansuubu bilya liannahu mulxaqu biljamci mudakir saalim markii thamaaniina la yiri yaa mafcuulu mutlaqi oo la gooy baa hadda lasoo celiyaa tamyiiz laga dhigay jaldatin tamyiiz waay awalhay waxay ahayd fajliduuhum jaladaatin oo kale jaladaatin waa cadad waay waana mafcuulu mudlaq cadadna way ku tusisay liannahu waxaa weeyaan dhowr garbaashaan garbaashay saasay noqonay inta la gooyaa thamaaniintii markan bedel noqotay waxaa lamid e eh, falaa tamiiluu kula almayli walow taqawala calayna bacda alaqaawiili waxa weeyaan waxyaalaha masdarka mafcuul mudlaqka naaib noqdo kuli iyo bacdi waay mudaafaani ama mudaafayni ilaa mafcuul mudlaq nafsihi ama ila lmasdari hadda fiiri falaa tamiiluu kula lmayli asalkeedii luqa ahaan waxay ku ahaan lehed falaa tamiiluu maylan walow taqawala calayna alaqaawiila ayadoo hadda markaa falaa tamiiluu maylan haddii la dhihi lahay maylan mafcuul mulaq mansuuba la dhihi lannahu mansuubu bificlin min lafdihi waana tahay masdarkina waa tahay marka maylki inta la gooy yaa uniiba canhu lafdu kulli falaa tamiiluu kula alayri kuladii marka maxay noqotay mafcuulu bihi ma dhahaysa mafcuulu mutlaq baad leedahay markii falaa tamiiluu kula la yiri yaa masdarkii la gooyay oo mafcuulu mutlaq ahay ee hadda inta la keena mudaafu ileyhi loogaga dhigay oo maxay noqotay falaa tamiluu kula almayli tanna waa lamid walow taqawala calayna bacda alaqaawiili walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaai walow xarastum falaa tamiluu kula almayli yacni qofka markuu laba xaas iyo wax ka badan ou leeyahay waxaa laga rabaa cadli inuu sameeyo bayna alaswaaj cadliga laga rabo waa midku awoodi kara waayo midaa jira fowqa taaqatihi kaas ilaahay wuxuu iri kuu qaban maayo kan waa madka walan tastadiicuu an tacdiluu kula alcadli oo inaad yacni masruufkii maxaan ku iraahdaa maxaan ku iraahdaa dharkii deganaashadii waxyaalo badan in cadliga laga sameeyo waajib waay laakiin qofkii qalbigiisi inuu labada dumar midkood inuu raacaa dhici karto marka labada dumar midkood duu raaco qalbiga adiga ma celin kartid marka taas ma samayn kartid alii ma marka midaas lagu qaban maayo laakiin ayada ha ahaatee hasii raacin qalbigaada oo ficilkaada yousan wax ka bedelno masruufkii dhaqaalihii kale yousan wax ku yeeshanin walow taqawala calayna ah, falaa tamiilu walow taqawala calaynaa bacd alaqaawil akhadnaa minhu bilyamiin yani kalsooni baa dadka la siinaya qoladii oo reer quraysh kuwooda islaamka diideen yaa ay waxay ku yiraahdeen nabi maxamed beenlow wa saaxirun waa kadaab waay waa waa markaasuu ilaahay wuxuu yiri haddii waxan aan dhihin ou nagu been abuuran lahay la akhadnaa minhu bilyamiin huma laqaطacnaa minhu lwatiin yacni waan baabi'i lahe nabi maxamed hadduu been naga sheegi lahay buu ilaah yiri marka inuu istimraarka hadda uu samaynayo ou ilaahayna u gargaarayo idinka khaalib noqona waxay daliil u tahay inuu ilaahay runka sheega ilaahayna uu ayidayo walow taqawala calayna bacd aydan walow taqawala calayna alaqaawiila ay carabi ahaan ku ahaan lahayd aqaawiil oo mafcuul mudlaq ahoo jamcu qowlin ah yaa waa la xadfay ayadii markaasaa bacdiga la keenay marka bacdiga mansuub waxa waaye calaa anahu mafcuulu mutlaq markaasaa kii la goy baa mudaafu ileyh loogaga dhigay waa kanaa musanifka asaasii faahfaahinay lamaa anhaytu markaan dhammeeyey alqowla qowlkii fi lmafcuuli bihi lagu qowla markaan dhameeyey iyo wamaa yatacalaqu bihi mafcuulu bihi wixii ku tacalluqa oo min axkaami lmunaada ah yan sharactu waxaan guda galay fi lkalaami cala athaani midka labaad in laga hadlo min almafaacili kamid eh wa huwa almafcuulu lmutlaq wa huwa mafcuulu mutlaqi cibaaratun can masdarin masdar weeyaan fadlatin dheeraad ah tasalata calayhi oo ku salidmay caamilu min lafdihi ficil asiga lafdigiisa la wadaagsado aw min macnaahu ama macnaha ka wadaagsada lafdiga ku khilaafsan faalawalu midka hore ka qowlihi tacaala weeyaana wakalama allahu muusa takliiman takliimantaas mafcuulu mudlaq waay waladii nasaba huwa caamilu min lafdi kalamadii wa kalama masdarkeeda takliiman waay ayib wathaani midka labaadna qowluka weeyaanoo qacadtu juluusan aa tiri qacadtu juluusan juluusan mafcuulu mudlaq waaye wannaasibu lahu ficlu laysa min lafdihi inamaa yashtariku macahu fii macnaahu qacadtu iyo juluusan wa ata'allaytu waan dhaartay xalfa xilfatan miyaa xalfatan hal dhaaraan dhaartay xalif marka waxa weeyaan ta'allaytu ta'allaa waa dhaar xilfatan ama xalfatan bikasri lixaa inay waxay tahay aanan garanayn ayib asiga hadda wuxuu shaqlay waxaa weeyaan xalfatan dhaar buu dhaartay almuhim alxalifu iyo alxalifu iyo wata'ali labadii dhaaray isla yihiin lafdigana waa ku kala duwan yihiin marka xalif inay masdar tahay laakiin markii ay masdaru mara ay tahay xalfatan darbatan oo kale waay sax waay xalfatan waxa weeyaan masdaru mara oo hal dhaarow dhaartay taalaytu waan dhaartay xalfatan hal dhaar oo facla waxaa lagu keenaa wa faclatun limaratin eh, ka ficla ka jalsa dheh wa maratun ka ficlatin ka jalsa markii laga rabo masdaru lmara facla laga dhisaa markii hey ay tahayna ficla laga dhisaa xalfatan ayib marka hadda waxaad u jeedaa ta'aliga iyo xalifka labada waa isku macno laakiin lafdigay ku kala duwan yihiin kaasuu u jeedaa hadda musanifka qaala shaaciru wuxuu uri ta'ala bnu awsin xalfatan liyarudanii ilaa niswatin kaannahunna mafaa'idu ta'allaa wuu dhaartay buu iri ibnu awsin ninka la yidhaahda wuu dhaartay wuxuu u jeedaa kalaamkan waxaa yiri nin la yidhahda zayd alfawaris ibnu awsin waa nin asiga iyo u dhexeeya lowlan uu u dhexeeyo waay xalfatan dhaarow dhaartay layarudunii inuu i celinayo haddii laamta la kordhigo qasam jawaabteeda ay noqonaysa haddii liyarudanii la yidhaahdana laamu tacliil ou ficilka mansuub yahay labadibo layarudunii inuu i celinayo ilaa niswatin dumar kaannahuna waaba ayagoo mafaa'idu kuwa gubanaya ah macnaha waxa weeyaan hadalka qasiidada waxaa lagu fahmi karaa abyaada ka dambeysa in la keeno laakiin ulajeedadiisa waxa weeyaan ninkani aniga wuxuu ku dhaartay inuu mar macnaha gacanta igu dhigo ou i qafaasho markaas kadibna inuu hadana igu mana sheegto u celiyo dumarkaygii iyo ilmihii aan dhalo gabdhihii iyo xaasaskaygii inuu i celiyo oo ayagoo macnaha aniga jacaylka iyo ii qabaan ay dab ahaan u gubanayaan lanna ninkoodiyaa la qafaasha ama waxa weeyaan kaanahuna mafaa'idu bimacnaa suud yani ixtaraqna waswadda wujuuhuhuna min sidat اlxusni calaya inuu markaa kadib ii celinayo yuu ku dhaartay marka ana qaabaltuhu bimithli maa facala bi intan qafaashay baan haddana iska sii daay buu yiri hadalka dambe waay allaa wuu dhaartay ibnu awsin ninka layidhaha xalfatan dhaar layarudunii inuu icilin doono markuu i qafaashay kadib inuu celi doono ilaa niswatin dumar inuu icili doono oo kaanahunna waaba ayagoo mafaa'idu kuwa madoobaaday ah oo murug daraaddeed markay i waayeeno lay qafaasho ninka gacanuu ku dhacay layiri yay baaba-een oo iri markaas kadib inuu i ama masaaciir in la yidhaaho kuwa gubteen oo shawqan calaya labadiba waa lagu tilmaamay laakiin maxalu shaahidka ta'alaadaas oo nasbisatay xalfatan taas xalfadii waxa weeyaan waa mafcuulu mudlaq oo masdaru mara ah midka nasbistayna ou yahay mid yushaariku macahu fii macnaahu laa fii lafdihi wadalika wuxuu iri liana alaaliyata dhaartii hiya alxalifu waay wاlqucuudana huwa اljuluusu waa min xayثu اlmacnaa labadii horo qacadtu juluusan iyo ta'alaytu xalfatan labadaas waxaa weeye macnihii bay iskaga mid yihiin lafdigana way ku kala duwan yihiin ayib waxtarastu waxaan kaga dhowrsaday bidikri اlfadlati markaan sheegay can naxwi qowlikaan ka dhowrsaday oo kalaamuka kalaamun xasan aa tiri oo kalaamuka kalaamun kalaamtii hadda waxa weeyaan waa masdar waa tahay kalaamka kan mubtadaa ah iyo midka khabarka ah labadaba masdar waay kalaamu waa masdar oo mubtadaa kalaamun kalena waa masdar kale oo khabar dhacay labadoodii marka fadla ma aha <clears throat> iyo wa qowli lcarabi wa can qowli lcarabi oo jadduhu jidduhu waxaa laleeyahay jadda jidduhu dheh jadda jidduhu dadaalkiisiyaa bilowday aniga hadda wuxuu meeshaan iigu qoray allahuma sali wuxuu ri jad jaddu jidduhu khata waa ciraabtaas jadda jidduhu dadaalkiisii yaa macnaha yaa dadaalkiisii aada daa'imay wa jadda jidduhu ama dadaalkiisi yaa bilowday marka jadda jidduhu fa kalaamu thaani oo kalaamuka kalaamun taas kalaam thaani io wa jidduhu oo jadda jidduhu dadaalkiisii yaa soo macnaha dadaalay oo kale weyaan macnaha ninka waktigii dadaalkaa bilowday oo kale waay masdaraani waa yihiin sullita calayhimaa waxaa lagu saliday caamilu min lafdihimaa wa huwa alficlu fi lmithaali athaani waa kaasa jadda inay ficil tahay intuu kuu caday jaddu ou yirah dirtaan jadda weeyaan ficil ficilka oo jadda lafdigiisa iyo masdarkiisa jidduhu isku lafdi waay ayib wاlmubtadau fi mithaali اlawal midka horo kalaamun taas hore waxaa lagu goday kalaamka horo mubtadaha ah liannahu waxaa weeyaan binaan anagoo qabanayno calaa qowli siibaweyhi uu yidhi ina almubtadaa caamilun fi lkhabari haddaan qowlka siibaweyhi aan qabanno oo mubtadaa khabarka inuu ku camal fale u yahay waana sida sawaabta ehe kalaamu waa mubtada kalaamukana kalaamunna waa khabar khabarkaas waxaa waa leeyahy kalaamun waa masdar oo huwa khabaru mubtada marfuucu bilmubtada kalaamka horaa gotay marka kalaamtan dambo waxaa weeyaan waxaa ku camal falay caamilu min lafdihi masdarna waa yahay walaysa min baabi almafcuul mudlaq fi shayina kama aha liannahu mafcuulu mudlaq waxaa la rabaa fadle inuu ahaado mansuubna u ahaado laakiin kuwan hadirtan kalaamuntaas fadla ma ah khabar waa khabarka cumdat lkalaam u ku jira jadda jidduhu haddii la yihahda jiddaas faacil waay faacil fadla ma aha ee cumdat lkalaam uu ku jira jiddu haddana marfuuc waayo mansuub ma aha labadaasay waaysa marka lama dhahayo mafcuul mutlaq lama dhahayo masdara laleeyahay marka jiddu waa masdar oo faacil noqday ayib markaasuu wuxuu iri waqad tunsabu ashyaau ashyaa in la nasbiyaa la arkaa cala almafcuuli lmudlaq mafcuulniman oo mudlaq in icraabtiisa la icraabo walam takun masdaran masdar ayba ahaan hadday rabtane wadalika calaa sabiili niyaaba lagu nasbiyaa ay naa'ib ka tahay awgeed can ilmasdari ay ka naa'ib tahay naxw kulin iyo wa bacdin weeyaan mudaafayni xaal kuwa la idaafay ila almasdari ka qowlihi tacaala falaa tamiluu kula almayli walow taqawala calaynaa bacda alaqaawiil waa soo sharaxnay ayib walcadad wadalika naxwu lcadadi in la yidhaahdo walcadada uu yidhi hadeertan walcadadi waxay ahayd hadiibu hadda marxaladan lasoo gaaro kutubta inaan la shaqlin w liannahu ninka haduu marxala oo qadrunadaa uu naxwada soo gaaro intii kore uu soo akhristay asaa la rabaa inuu wixii shaqalkiia keeni karo hadda madbacada fiiri wax badan bay ay macnaha waxa weeyaan iska shaqlaysaa craabtin aan waafaqsaneyn wاlcadad hadda kuli bay ku cadfan tahay wadalika naxwu kulin wa bacdin wاlcadadi naxwu اlcadadi weeyaan naxwu qowlika fajliduuhum thamaaniina jaldat naxwu qowlihi tacaala fajliduuhum thamaaniina jaldatan fa mafcuul muطlaq weeyaan wa jaldadina tamyiizun waay wa asmaau alaalaati yaa kamid e waxa naaibka noqonayo wa naxwi asmaai alaalaati naxw qowlika darabtuhu waan garaacay sawtan aw casan aw miqracatan aa tiri darabtuhu waan garaacay darban meeshii laga rabay yaa waxaa masdarkii waxaa naaib ka noqday aaladiisii oo sawtan garbaash ama casan ul ama miqracatan garuun waxaa tirahdi marka sawtan mafcuulu mulaq ale idoon masdar ahayn maxaa mafcuulu mulaq loo leeyahay mansuuba cala mafcuuliyati mulaq markii la yidhaahdo laysat masdaran laakinaha naa'ibatun canhu saasaa laleeyahay walaysa ka mid ma aha mimaa yanuubu can sifatu kamid ma aha markii hadda mulxatulciraab aan soo maraynay darabtuhu shadiidan oo kale markaad tiraahdeed shadiidantaas asalkeedii waxay aheeday sifatu lmasdar oo darabtuhu darban shadiidan darbanti inta la gooyaa shadiidante naaib loogaga dhigay marka naxwiyiinta qaarkood waxay leeyihiin waxyaalaha mafcuulu mudlaq naaib ka noqda waxaa kamid eh sifatuhu oo darabtuu darban shadiidan ayadoo darbanti ala goyna shadiidanti mansuuba binasci lkhaafid maya mansuuba mafcuul mutlaqa laleeyahy musanifku wuu diidan yahay walaysa kamid ma aha mimaa yanuubu can masdari masdarka waxa ka naaib noqonayo sifatuu kamid ma aha naxwu qowlihi tacaala wakulaaka cuna aadam iyo xawooy minha min aljannati raqadan xaal u yahay macnaha ceesh barwaaqa ah raqadanti marka ma mafcuulu mudlaq may naaib ka tahay mase xaalo waay naxwiyiinta qaarkood waxay qabaan wakula rakadantaas waa sifa asalkeedii limasdarin xudifa wa hiya mansuubatun calaa annaha mafcuulu mudlaq oo asalkeeda wakulaa minhaa aklan raqadan mufasiriinta badigood waad ku arkaysaa sidaas aklan raqadan marka qowl jira waayo oo muctamada macnihina uu ku fiican yahay wa kulaa minhaa jannadii ka cuna ragadan eh, aklan ragadan cunid oo macnaha eh, waasac waxaad rabtaan ka cuna waay khilaafan lilmucribiina dadka wax craaba anagoo khilaafsan zacamuu waxay sheegeen mucribiintii ana alasla inuu ahay aklan ragadan oo wa annahu xadafa aw xudifa almawsuufu mawsuufkii oo aklantiyaa la gooyey wa naabat sifatuhu sifadiisana waxay ay ka noqotay naaib manaabahu manaaba almafcuuli اlmuطlaq faاntasabat ragadantii waa nasbisantay oo intisaabahu siduu asigu nasbisma lahay oo kale kaas qolaa sidaas yihaahdeen musanifku wuxuu le wamadhabu sibaweyhi ana dalika midkaas inamaa huwa xaalun weeyaan min masdar اlficli ficilka masdarkiisa u xaal ka yahay almafhuumi minhu lagu fahmay wاtaqdiiru waxa weeyaan fakulaa cuna xaalata kowni اlakli akliga ahansidiisa xaaladu raqadan uu yahay mid waasaca oo wakulaa minhaa cuna raqadan xaal uu yahay cunitaankaas oo aklantii oo meesha ka maqan yaa la niyeysana iyadaa waxay noqona saaxibulxaal sidaas uu leeyahy markaasuu uri wayadulu calaa daalika waxaa tusinayo annahum yaquuluuna inay marka qaarkood leeyihiin siira calayhi faraskii baa lagu socday tawiilan waqti dheer fa yuqiimuuna fa yuqiimuuna waxay joojinayaan aljaara walmajruur muqaama alfaacili oo hadda siiradaas ficil mabni lmajhuulo biica iyo qiiloo kale waay calayhi jaaru majruur fii maxal rafcin naaib ulfaacilay ka dhigeen walaa yaquuluuna ma yidhaahdaan طawiilun siira calayhi طawiilun lama dhihin birafca marka طawiilantaas hadday noqon lahayd mid siira sayrun طawiilun hadday sayrantii naaibka ahaan lahayd طawiilunti waa la godi lahay idoo naaib alfaaciل laga dhigi lahay laakiin maadaama oo mansuubnimadiisa lagu keenay maca annahu midka asiga ka horeeyo hadeertaan oo sayrkii ana uu meesha ka maqan yahay hadduu mafcuulu mudlaq markii hore ahaan lahay tawiilan waa la godi lahay laakiin inay tawiilan iska kordhigan tahay waxay daliil u tahay inay xaalnimo ku kordhigan tahay ee taabicnimo oo naaibnimo mafcuulu mudlaqi ay naaib ka tahay kuma kordhigno oo haddii maanta asiga naaib ka tahay ay noqon lehed waa la godi lahay oo waxaa la dhihi lahay siira calayhi tawiilun ay sayrun tawiilun oo tawiilantii hadday naaib mafcuulu mudlaqa ahaan lahed sayrkaas markaan godaalay ku imaan lahayd laakiin markuu godan yahay iyo markuu kordhigan yahay ba hadday ayada iska kordhigan waxay daliil u tahay annaha mansuubat bilxaaliya laa calaa annaha naaiba walaa yaquuluuna tawiilun birafci fadalla wuxuu tusi calaa طawiilanti xaalun inuu yahay لا masdar inuusan ahayn macnaha laa niyaabatan عن masdar inuusan ahayn wa ilaa la jaazad waxaa banaanaan lahayd iqaamatuhu in la joojiyo muqaama alfaacili oo naaibfaacilka boolsiiso oo la yidhaah siira calayhi طawiilun liana almasdara yaquumu maqaama alfaacili biitifaaq yani haddii macnaha waxaa weeyaan haddii naaibfaacil la waayo masderki waa imaana faidaa nufika fi suuri nafkatun yaa ka mid eh oo nafkadii hadda waxaa lagu goday waa naa'ibuulfaacil lianna waxyaalaha oo haddii la waayo mafcuulu bihi booskiisa tagayay ka mid tahay ayib hadda musanifka intaas u mafcuul mudlaq uu ku sheegay wixii ugu muhiimsanay buu ka tegay oo ahayd mafcuulu mudlaq faa'iidada loo keena maxay tahay waa tii hadda mulxadii aan soo dhammaynay baan ku soo sheegnay oo iyo wixii kutub ka horeeya oo masdarka mafcuul mudlaqa ah waxaa loola yimaada imaa muakidan inuu noqdo aw mubayina linawi caamilihi inuu noqdo ama mubayin licadadi caamilihi saddexdaas midkood yaa mafcuul mudlaq loola yimaada hadda kitaabkan oo oo hadda kitaab mutawal ah yaa maca daalika waxaa laga waayay wixii mutamimka lagu sheegay iyo mulxatu licraab waxaa keenaya kutubta in lawada akriyo qad yakunu fi hada kitaab ma laysa fi dalika marka an yakuuna muakada licaamilihi waxaa kamid eh wakalama allahu muusa takliima ilaahay muuse wou la hadlay hadlid buu la hadlay macnaha waxa weeyaan ithbaatu kalaam illahi limuusa calayhi salaam muakid waa hadalkaas takliimantaas muakid lilcaamili marna waxay noqotaa muؤkida linawci caamilihi haddaad tiraahdid darabtuhu darba اlustaadi tilmiidkii waxaan garaaci ustaadkiisa garaacida uu garaaci lahay waxaa darba alustaadi loo yiriyay ustaadka garaacitaankiisa inuu mid adag yahay baa la og yahay marka waxaa lamid eh darabtuhu darban shadiida haddaad sifaysidna waa lamid midna waxa waaye mubayinu licadadi caamilihi darabtuhu jaladaatin haddaad tirahdid ama halaatha jaladaatin haddaad tirahdid haddaad darabtuhu dhihi lahayd garaacitaankaad intuu yahay lama aqoonin lahayn laakiin markaad tiri halaatha jaladaatin markaad tiri yaad waxaad fajliduum tamaaniina jalda lamid tahay yacni sideetan garbaasha la garaaca layiri ninkii firyada sameeyo oo qofkii caayo oo zina iyo wixii lamida ku caayo waay marka eh, mubayin licadadi caamilihi kaas waay darabtuhu darabaatin haddaad tirahdin waa lamid yacni dhowr garaacid baan garaacay marka hadafka aladii min ajlihi yu'ta almafcuulu mutlaq huya hadihi alahdaaf ima an yakuuna lita'kiid in loola yimaado aw libayaani nawcihi aw libayaani cadadihi musanifka waxay ahayd inuusan ka tegin liannaha cumda lifahmi lmafcuul mutlaq wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin